بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه waxaynu hore uga soo warannay taariikh ka mida ah ummaddii tataarka la odhan jiray ama mongolianiska labadaba taariikhyahanadu aynudhi way ku magacaabaan waxaynu soo sheegnay wakhtigii ay soo baxeen ilaa la soo gaadho lix boqol iyo labiyo labaatankii hijiriyada waxaynu soo tilmaamnay inay qabsadeen markaasi qaybo badan oo dunida ka mid ah caalam caalamulislaami waxaynu sheegnay dowladdii ballaadhnayd ee khawaarsimiyiinta lo odhan jiray adowla alkhawaarsimiya inay tirtireen boqorkeedii hore firdhad inuu ugu dhintay gasiirad yar inankii uu dhalee boqorkaayo marka labaad isku dayeyna isna firdhadkii inuu wadiga sind ka tallaabay oo uu xaggaa iyo indiya oo dowladii yuro islaamiya oo kale ka jirtay uu u gudbay iyo jinkis khan ninkii odhan jiray boqorka u ahaa bershiya oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay haddaynu maanta halkaa ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi khawaarsam ay lahayd oo la tirtiray maalan taarikhyahanadu waxay tilmaamaan magaalada marwa marwa waa merv ayay idhaahdaan marka afafkan reer galbeedka lagu qorayo reer galbeedka historianscosa qaar ka mida waxay idhahdaan waa magaaladii taariikhda u weynayd wakhtigaas inkastaynu odhan karno malaa baqdaad kamay weynayn haddana waxaynu soo tilmaamnay iyadoo qura oo milyan dad gaadhay oo kun oo qof in lagu dilay taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay hal milyan oo kaley gaadhayaan waxaynu soo marnay nishabuur nisaabuur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaalay hal milyan lagu dilay waxaynu soo marnay carri dhan oo la tirtiray kii hijiriyada haddaan ka bilaabo oo aan gebagabeeyo qaybta yaree koowaad ee ka hadhay noloshii jinkiskaan waayo jinkiskaan wuxuu dhintay kii hijiriyada wakhtigaasi waxaa dib u soo noqday ninkii la odhan jiray ee jalaaladiin ibnu muxamed ibnu khawarzamsha ah oo aynu nidhi adiga sind buu ka tallaabay ayaa wuxuu ogaaday in waxoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen dabeetana webigii sind buu dib uga soo tallaabay waxbuu urursaday karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan bakistan la yidhaahdo ah ayuu soo galay wuxuu u yimi nin la odhan jiray sacdadiin ibnu dakla sacdadiin waa ninkaynu nidhi khiyaasuldiin bay wada dagaalamayeen oo iska soo hor jeedeen oo ah kan jalaaludiin kan walaalkii sacdadiin ibnu dakla ayuu xilfi la samaystay isagoo ka soo hor jeeda walaalkii waxaan in badan sawirada ka arki doontaan iyadoo dawlad xoog badani oo tataar la yidhahda ay dunida weerar ku tahay muslimiintaoo iyagu isku mashquulah labalaba isu haysta iyo mid mid oo iyagu kala dhammaan la jalaaladiin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayiin oo khiyatudiin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo eh, sacdudiin ibnu dakla ay isdilayaan oo laba gruuboo yaryar yihiin gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kaleu ku biiray isna dagaalkuu xagga ka soo galay wuu soo socdee wuxuu qabsaday galbeedka eeraan dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xaggu tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasigaa yacnii weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta wakhtigaa noolay halkuu tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii cabaasiga sii daciiftay oo aan naf badanba lahayn xaggeeduu weerarka u qaaday magaaladan basro la yidhahda ee ciraaq ku taallu laba bilood go'doon ku hayay dabeetana xagga iyo baqdaad buu u dhaqaaqay baqdaad boqorkii markaa haysto aan mid fiican ahayn annaasir lidiin illah ninkii la odhan jiray toddobiyo afartan sannadood buu xukunka hayay laakiin waaxid mufsida buu ahaa bay yidhaahdaan kaa dhankiisu uu sii kacay boqorkaasi markuu maqlay eh, dowlad khawarzimiiniya markii hore ay col markuu maqlay waxoogaa ciidan oo isu soo urursada iyo basroo la go'doomiyey iyo xaggiisoo loo socdo ayuu tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninkaa ha layga soo gaadhoano waa khilaafadii dhammayd ee cabbaasiyiinta ee muslimka matalaysay oo rabta inay tataarka xilfi wadaag la yeelato si looga takhalluso jalaaladiin iyo waxoogaagan uu wato tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar u qabsadeen dhulkaas sidii ay u dejin lahaayeenee dowladnimadooda ugu sugi lahayen bay mashquul ku ahaayeen marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaa ay sii wadeen looma soo jawaabin ninkii la odhan jiray jalaaladiin meelo baqdaad adgagaarkeedaa buu qabsaday dabeetana waqooyiga ciraaq buu usii sii kacay faris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday kor buu usii socday faristu waa eraan qaybteedan sare siiba kor buu uga sii socday waddankan yare hadda adarabijaan la yidhaahdo ayuu qabsaday dhanka galbeed buu uga sii socday adarabijaan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo gorgia waddankii la odhan jiray kurj ee luga alcarabiya ay ku yidhaahdaan gorgiyu haddana qabsaday waa ka sii socday wuxuu samaystay suldo waxoogaa leeg halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo wakhti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii khiyaatuddiin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray dowlad waxoogaa iyabuu ka wintay markaa sanadkaa lix boqol iyo labiyo labaatankii ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dowla alcabaasiya maamulayay dowlacabbaasiya bay soo bilaabantay markana iyobaa la maraya boqorkii markaa joogay oo anaasir lidiin illah la yidhaahdo oo toddoba-iyo-afartan-sannadood xukumayay dowlacabbaasiya oo taariikhyahannadu ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowle dadka taarikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii islaamiga nimankii xukunka soo maray afartan iyo toddoba sanana wuu xukumayey taarikhdiisuna baalmadow bay ku qorantay bay idhaahdaan wakhtigaasuu geeriyooday sanadkaa hijiriyada ee labiyo labaatan wuxuu iskaga gebagaboobay iyadoo tataarku wax duulimaad aanay soo qaadin laakiin muslimiintu dhexdooda ay istildilayaan sanadkii lix boqol iyo saddex iyo labaatan iyo iyo hijiriyada markay uu soo bilaabmay waxaa khilaafada islaamigaa ah qabsaday nin marka taarikhyahanada muslimiintu ay aad u ammaanaan waa ninka la yidhaahdo aaahir bimri illaah adaahir biamri illaah waxay yidhaahdaan aabbihii cagsigiisu ahaa yacnii nin aad u fiican oo aada loo ammaanu ahaa walidaalik baa taarikhyahanka muslimkee weyne la ibnu ibnulaiir oo ka mida raggii axdaataasi ama dhacdooyinkaasi wakhtigaa la noola inkastoo isagu suquudu baqdaad horteed uu dhintay laakiin haddana taarikhyahanada ugu waaweyne wax ka qoray tataarku ka mid ahaa wakhtigii uu noola ayaa wuxuu leeyahay khaliifada muslimiinta muu qabanin cumar binulcabdilcasiis kadib nin la mida ninka kan ninka yidhaahdaa buu yidhi run buu sheegi karaa yacni ahaahir biamrillah wuxuu dhigayaa khaliifkii shanaad alkhulafaa ilarbaca markaynu ka nimaadno khaliifka la ammaanay ugu weyne ka dembeeye waa cumar bin cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis wakhtigiisii buu leeyahay ilaa iyo laga gaadhayo wakhtiga kan kii laga gaadhayo waa wakhti shan boqoloo sannadood ku dhodhow shantaa boqolo sannadood buu leeyahay nin u dhigma addaahir biamri illaahi ma qabanin khilaafada dadka muslimiinta ah taxation tira badan cashuur tiro badanoo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey maxaabis badan oo muslimiin oo siyaasiyiin u xidhan buu sii daayey dadkii foqorada ahaabuu wax badan taageeray wax badan buu ka beddelay bay yidhaahdeen dowladnimadii laakiin waa sida uu sheegay ibnu aiir baa wuxuu lahaa wanaagga ninkan iyo bulshadan faasidka isuma cuntamaanee u malayn maayo buu yidhi inuu wakhti badan sii hayn doono taarikhii qoraya sidiisii baanay noqoto wakhti badan muuse haynin sagaal bilood kadibba waa geeriyooday allahu naxariisto wakhtigii uu xukumayey nin waxtara buu ahaa laakiin sagaal biloodoo qudheexay waxaa qabsaday nin ka dembeeyey oo almustansir billaah la yidhaahdo toddobiyo toban sannadood baa filaya inuu xukunka hayay ilaa lix boqol iyo afartankii laga gaadhayay jalaaladiinna qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday dhacdooyin badanoo isbedelay wakhtigaa ma jirto kii markay taariikhdu maraysay yani taarikhyaannada muslimiintu inta badan sanad sanad bay u qoraan tasalsulka taariikhigaabay ilaaliyaan markay hijiriyadu maraysay ayaa waxaa dhintay boqorkii dowladdii weynayd ee tataarka temurjiin lo odhan jiray ama se ku caanbaxay ee magaca ah jinkis khan taarikhyahanada qaarkood dhowr iyo lixdan bay ku sheegaan qaarna ilaa toddobaatan iyo laba ayuu gaadhay cumrigiisu bay yidhaahdaan noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhammaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in wuxuu ka tegay dowlad u dhaxaysa min kuuriya ilaa iyo baqdaad dacalkeeda eeraan bershiya dowlad dhaxaysa yacnii waa dowlad ka kooban maxay kuuriye ka soo bilow jayna ku xigsii indayjayno oo dhan soo mar bakistan afghanistaan bershiya xagga sare u soo kac dowlo aad u ballaadhan buu ka tegey wakhtiga uu dhintay waa wakhti malaa hadda laga joogo siddeed boqol iyo siddeed sannadood meelaha yacni imka waxaynu maraynaa taariikhda kun afar boqol iyo labiyo soddon isna boqol iyo labaatankii buu dhintay yani sideed qarni ka hor wakhti laga joogo kale dhimashadii ninkaasi uu dhintay waxay keensatay bay idhahdaan inay dunidu yara degto xasisho markuu dhintay way aaseen xabaal iyo bumbuuni sumay samaynin waa la qariyey ilalahan lama yaqaano xabaashiisa rasmiga ahi meesha ay ku taalla taariikhdaasi laga bilaabo iyo wakhtigu dhintaya ilaaya intii laga gaadhayay kii saddexdaasi sannadood waxaa la ydhahaa waxay ahayd fatratu huduu wakhti deganaanshiiyaa oo aan isbeddel badana dhicin marka la eegayo dhanka muslimiin marka la eegayo tataarka iyo weeraradii ay hayeen laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno fitankii iyaga dhexdooda yaalay sidii bay u karayeen dowladdii waddanka dhan ka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin ee ninba ninkii ay ishayeenee xaggiia joogay ayuu eegay dabeetana waxaa dib u cusboonaaday jalaaludiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale khiyaauddiin labadaba waxaa dhalay dowlal khawarsimiya ninkii haysan jiray iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo dib ay u dagaalameen ciraaq iyo faris bersia ayaa dagaallo cusubay ka bilaabmeen dhanka muslimiinta waddankooda intii ugu dhaxaysay oo ah shaam iyo masar iyo intaasi waa qalbi alcaalam alislaami bay ahaayeen oo qolana baray ka xigtay qolana galbeed bay ka xigtay qoladaasna iyagaa haysta oo dagaalkoodiibaa tiro batay iyagoo intaa cidda xukunta waa reer qura waa salaxadiin ilayuubi baqrigii la odhan jira muslimkaha ee qudus dib u xoreeyey waa ciddii uu ka tegey laakiin inamadiisii baa dowladdii intay kala qaybqaybsadeen iyo wixii uu sii dhalay baa isrifaya markaasio iyagu madaxa iskula jira iyana waxaa ka socda khalaaqal tiro badan kii markay ahayd ayaa ayuubiyiintu dhexdoodii isdilka iska dilayeen mid ka mid ah ayaa baytulmaqdiskii uu xoreeyey salaaxuddiin kuwii ku abtirsanayay mid ka midaba yidhi qolo kristana nasaarada idinkaan idin siinaya bayt almaqdis bisharda anna meel heblaysiiya qolo heblaayana ila cadaadiya qolo kalo ay walaalayiin dib baa loo siiyey masiixiyiintii baa dib gacanta loogu geliyey bayt almaqdis in la siiyo imaaraad shaam ku yaalla qaar ka mid a ah. jalaaluddiinkii weerarkiisii uu iska sii waday turkiga qayb ka mida buu galay magaalo khalaat la yidhaahdo ayuu go'doomin ku qaaday waa magaalo yaro adag bay ahayd go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yidhaahdo eyda iyo bisadaha la cunay markii dadkii gaajooday ee wax laliqa la waayey ay iyo bisadaha la cunay akhiiranna way isdhiibtay wuu qabsaday markuu qabsadayna raggiina wuu laayey dumarkiina wuu adoonsaday caruurtiina wuu gatayba oo adoomuu ka dhigay hadda waa muslimiin dadku sidaa u gelaya dad muslimiina tataarkiina dhinaciisay joogaan weliba tataarku dowladdii aabbihii bay rideen iyo isagaba nimankii wixii ku sameeyey xaggooda ma eegina kolba tuulo yaroo muslimiina ama gobol yaroo muslimiini joogto dhankooduu duullimaad sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu afar wiiloo dhigii cabbaabuu dhalay oo la mida isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay jaaji ayay carabtu qoraan na qoladan gaaleed baa qora jooji ninka la yidhaahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaasi oo isqabsaday jagati kan la yidhahda jagatigu waa luqadan imika luqaljagatiya la yidhaahdaa meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelahan yurubta qaar degan iyo raashiya iyo waa luqada ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodii hore ku xidhan tahay jagati oo inankii labaada ah, dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weynayo jookiya jagati baa soo tahay joojiya jagatigaa isa soo taago wuxuu yidhi marnaba u hoggaansami maayo kaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yidhaahdo ninka saddexaad ha qabsado ninka saddexaad waa okotay nin la yidhaahdo oqotai iyo okotay ayay carabtu qoraan qoladan qaadnee ogidiya ayay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dowladnimadii oo wiilkii saddexaad ee uu odaygu dhalaya ayaa dowladnimadii gacanta loo geliyey dowladdii markaa waxaa bilaabantay dowlad cusub oo uu xukumo ogaday ninka la yidhaahdo okat ay markuu wadanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dowladdiisii dib u habeeyo inuu dejiyo dowladda halkii salka u ahayd oo ah jina iyo mongolia ilaa saddexdaa sannadood wuxuu ku jiray bay yidhaahdeen inuu sistamka dib isugu hagaajisto oo muramada walaaladii uu dhammeeyo oo xooggan ay dib u noqdaan kadibba wuxuu magacaabay qaa'id caan ahaa oo shormajan lo odhan jiray ayaa waxaa loo magacaabay inuu weerarada bilaabo caalamalislaami weerarkii lagu qaadayay taariikhdu markay hijrigii maraysay lix boqol iyo iyo labaatan ayaa waxaa bilaabmay ninkaasi ciidamadiisa inuu dhankan usoo kaca haddaynu dib ugu noqonno intay ishabaynayaan tataarku muslimiintu sidii bay isu dilayeen oo furqadii dadka muslimiinta sidii bay u taalle jalaaluddiin marka la eegana sharmajaan markuu ciidamadiisii soo bilaabay ee dagaalka ku soo qaadayba firdhad buu bilaabay dabeetana waa la eryaday aabbihii markaynu ka warramaynay waxaynu ka warrannay isagoo intaasoo magaalo laga saaray oo ciidan yaroo tataari daba ordayaan oo kolba meel ka dhacaya boqorkuna uu yidhi nolol ha lagu soo qabto sidii uu u ordayey baynu ku tilmaamnay baxrulqaswiin inuu ka baxay gasiiradii yaroo baxrulqaswiin ku dhex taalla buu ku bakhtiyey baynu halkaas ugu dhintay kanna dib baa loo soo eryaday carruurtiisii waa la qabtay waxan waa la qabtay balaayaa isna ku dhacday weliba jalaaladiinka kani intaan tataarku eryanin dagaallo wuxuu la galay muslimiintii kale alashraf ibnu alcaadil ninkii la odhan jiray oo xukuma diyaar aljaziira labadan webi ee ciraaq mara xaggoodan waqooyiga waxaynu odhan karnaa waa ciraaq waqooyigeeda iyo koonfurta turkiga intaa isku xukuma ayuu dagaal la galay dabeetana laba goor buu kaasi jebiyey sharmajaan iyo ciidamadiisi way soo socdaan muslimkuna halkay isku sii dilayaan labadan kooxood baa isdilay laba goor baa la jabiyey jalaaluddiin waxaa kaloo jira eeraan galbeedkeeda iyo baqhdaad dhexdooda buuraley weeyaan buuraley yar oo dheer oo luuqa ku taalla buuralaydaasi waxaa degan daa'ifo ismaaciiliya ah yacni daa'ifo shiica ah waliba shiicada kuwan ismaaciiliyada la yidhaahdo aqa khaankan iyo kooxdiisii daa'ifa ismaaciiliya degan kuwii xashaashiinta loodhan jiray bay ahaayeen daa'ifadaasi qalco almowt la yidhaahdaa bay lahaan jireen meeshaasay deganaayeen niman aad u dhib badan oo dagaal badan oo assassinationskana aad ugu fiican dadkan hoosta loo khaarijiyana aad u yaqaana bay ahaayeen qolada sunnigaa ah colbay la ahaayeen kadib waxay fakereen jalaaladiinkan agtooda kolba cid maraya bay ka cabsadeen dabeetana tataarka ay waraaqu direen ay leeyihiin ninkii jalaaludiin laba goorba la soo jebiyoo aad buu u liitaa haddaa imminka jahaniskaa ka faa'iidaysataan waa wakhti laga takhallusi karo warkaasaa gaadhay tataarkii dabeetana way yimaadeen jalaaludiin ayay ku dhufteen haziimo aad u foolxun si xun baa loo jabiyey wuu cararay sidii aabbihii buu kolba magaalo galay sidii loo eryanayey ayaa markii dambe magaciisaba la waayey meeluu ka baxay ciidamadii iyo wixii iskaga tegoo keli firnaday boqorkii dhammaa ee muslimiinta looga taaga lahaa ayaa isagii waxa la waayay meel allaaliyo meeluu galay taarikhyaanadu waxay dhaahdaan siduu meelaha ugu dhuundhuumanaya isaga soconayay show kurdistaan danbuu dhex galay maalintii dambe wuxuu ku soo baxay baa laydhi nin reermiyiyo kurdiya oo meel iska degan ninkan reermiyigaee kurdigaa berigii hore uu dagaallada waday buu walaalkii dilay dabeetana ninkii reermiyigaa maruu ku soo baxay buu hi war kumaad ahaydoo malaha lagaa yaro cabsadiyo wuxuunbu isyidho wuxuu dhi jalaaluddiin baan ahay jalaaluddiin ibnu muxamed dowla alkhawaarzamiya boqorkeedii baan ahay ma ninkaasaa tahay ah waa si fiican waa marti sooray soo dhowow buu yidhi martisoor fiican buu u sameeyey habeenkii markuu khuuriyeyna intuu faas qaatay ayuu madaxa ka gooyey jalaaluddiin odaygaa yare reer miigaabaa ku tegey isaga warkiisu wuxuu ku dhammaaday isagoo kurdistan dhex maraya ayaa ninkaa reer miiga ka takhallusay bay idhaahdaan waxay yidhaahdaan tataarku dagaalkii bay soo bilaabeen maadaama khawaarisam ninka qura ku hadhay uu kan ahaa kana ciidankiisii ay soo jebiyeen magaala magaalay baaqigii u soo galeen si fiican bay dadkii u jebiyeen si fiican bay wax u laayeen taarikhyahanadu waxay sheegaan waxyaabo runtii aanad rumaysan karaynin maalan ibnulatiir kitaabkiisa taariikhdaa markuu soo naqlinayo siday tataarku ula dhaqmeen dadkii muslimiinta ee meelaha joogay waa waxaanad imaka rumaysan karaynin wuxuu qorayaa nin quraan ku soo baxa toddobiyo toban muslimiinah dabeetana fadhfadhiista buu yidhahdaa waa loo fadhfadhiistaa madaxu ka gura wuxuu qorayaa ibnulatiin waxyaabaha qosol kale uu qorayo waxaa ka mid a ah. tataarkii layntii badnaayee ay dadka laynayeen dadku markay naftu isugu timaado Eh, laa wallah laa bilaah laa taqtulnii laa bilaahi laa taqtulnii bay dadku odhanayeen maya maya ilaah baan kugu dhaariya haydilin wuxuu leeyahay tataarkii waxay isaga qaateen eray lagu cayaaro markaa markay kaftamayaan laa wallah laa bilaah laa taqtulnii bay odhan jireen buu leeyahay askarta tataarku yacnii erayada laysku madadaaliyo waxaa ka mid ahaa bay leeyihiin laa bilaahi laa taqtulnii dowlad almongoliya ama tataarku waxay qabsadeen markaa wixii dowlado muslimiina ah oo dhowr iyo toban aynu odhan karno dhul maanta ilaa labiyo toban oo maanta jira waa turkumanistan iyo tajikistan iyo afghanistan iyo waxaasoo dhan dhan soo mar ilaa bakistan ku soo dar ilaa eeraan ku soo dar ilaa azarbijan ku soo waxaasoo dhan bay qabsadeen iyaga iyo dowla cabaasiya waxa u dhaxeeya markaa luuqii yaraaye ay deganaayeen nimankii shiicada ismaaciiliyada la odhan jiray taariikhda marka la soo gaadhay ilaa kii shantaas sannadood isbeddel badan may samaynin ee waxay isku dayeen inay dowladnimadoodii adkeeyaan meeshii dowlal khawarsimiya ay ka talin jirtoo dhanna iyagu caga dhigtaan intaa waxaa ku gebagabaysmay dowla alkhawaarzamiya iyo warkeedii oo aynu labadii muxaadare hore kaga hadalnay halkan waxaa ka bilaabmaya markaasi weeraradii labaad ee ay qaadaan nimanka tataarka la yidhaahdo nimanka tataarka la weeraro dhowra ah baynu akhriyi doonnaa haddii wakhtigu inugu sugo hadda halkan waxaa ka bilaabmaya weerarkii labaad ee rasmiga ahaa ay qaadaan oo dhul cusub ay ku qaadaan weerarkoodan rasmiga ah waxaa loogu talagalay inuu hogaamiyo ciidan uu wato nin la yidhaahdo batu batu gorgi baa dhalay yacni batu waxaa awoow u ah jengiskhan waa batu ibnu jaaji ibnu jengiskhan batu ciidan wato ayaa waxaa loo soo diray baxri alqaswiin baddan la yidhaahdo iyo meeshaasi wuxuu bilaabay markaa inuu raashiya iyo dhankaasi weerar ku qaado wuxuu qabsaday webigan voolga la yidhaahdo dadkii turkida ahaa ee meeshaa waxaa degi jiray atraag dadkii turkida ahaa ee webiga voolga la yidhaahdo ayuu wada qabsaday kor buu u sii socday kii ayuu wuxuu weerar ku bilaabay markaa raashiya caalamulislaami xaggeedii markaanumay soo jeesan ciidankaa weyn waxa loo jeediyey xaggaasi raashiya ayuu dagaal ku bilaabay oo raashiya magaalooyinkii waaweynayd ay lahayd oo dhan bay xabad xabad u jiidheen waxay qabsadeen magaalo riidaan la yidhaahdo waxay ku xigsiiyeen colomon waxay ku xigsiiyeen faladamir waxay ku xigsiiyeen sosdaal waxay ku xigsiiyeen mosco oo caasimadiiya waxay ku xigsiiyeen boryev waxay ku xigsiiyeen yacnii isay magaalo magaalo ilaa iyo ituzuk dhowr iyo toban magaalo oo waaweyn oo magaalooyinkii raashiya bay qabsadeen haddaan si kale u tilmaamo waxay dhahdaan raash iyo masaaxadeeda markaa waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo toddobiyo toban milyan oo kilomitir murabbaca toddobiyo toban milyan oo kilomitir waa imisa waa inu dhigata dhulka soomaaliya malaha toddobiyo labaatan jeer soomaaliya waa lix boqol iyo maxay lix boqol iyo toddobiyo labaatan kilomitir bay ahaan jirtay jamhuuriyaddii soomaaliya intay ahayd dhul ku labalaabmi kara yacnii intaasoo jeer toddoba iyo labaatan jeer oo soomaaliya ah ayay laba sano gudahood ku qabsadeen waxaad qiyaastaa dhul baaxaddiisu soomaaliya toddoba iyo labaatan jeer tahay oo laba sano gudahood ciidan maray two years within two years bay waxay ku mareen waddankii ruushiya la odhan jiray dhammaantii bay jiidheen waa lix boqol shan iyo soddon iyo lix boqol iyo lix iyo soddon magaalooyinka markay galeen dhaqankoodiina way ku wadeen ahaa inaan wax nool wax dhaqaaqa la sii daynin nooska oo kale waxaa la yidhahdaa dhegtay dhiigga si fiican ugu dareen iyoiyodonkii markay maraysay ayay waxay bilaabeen markaa inay weeraradooda yurub ku soo jiheeyaan batu ninka la yidhaahdo oo ina joojiya curadkii ama odayga ninkii weynaaye u jinkisqaan dhalay ayaa dhalay wuxuu bilaabay inuu yurub weeraro wararka koowaad waxaa lagu bilaabay waddankan la yidhahdo ukrenia ukrenia waa waddan masaaxadiisu taa soomaaliya ku dhadhoweyd waa oo kuno kilomitir halkay soomaaliya lix boqol iyo toddobiyo labaatan ka ahay ukrainya ayuu dagaalku soo bilaabay ukrainya dhammaanteed buu qabsaday ilaa uu ka soo galay caasimadoodan kiivah kiev ayuu qabsaday lix boqol iyo sagaal iyo soddon markay maraysay ayuu ciidan yaroo ciidankiisii ka mida ah, baider nin la yidhaahdaa loo dhiibay weerarka bilow baa la yidhi yurub waa in laysku gaalaa bixiyaa markaa weerar buu ku qaaday marka poland bolandiiska markii weerarka lagu soo qaaday ayay bolandiisku waxay baryeen jarmalku inuu caawiyo ee boqorkoodii henry dok uu ka talin jiray jermany ayaa soo kaalmeeyey boland iyo jarmalkaoo iswata ciidan ay wataanba ay dagaalka ku soo galeen tataarkii baa la kulmay si fudud ayaa iyagana looga takhallusay bolandna way qabsadeen boland markay marayaan ayay hoos u soo dhaadhaceen dabeetana majar hangari waddankan la yidhaahdo ayay weerarka ku soo bilaabeen hangarina si fudud bay uga takhalluseen dhammaanteed ayayana gacanta ku dhigeen waa laga sii socday slofakiya ayaa iyana cagta la mariyey waxaad moodaa slovakiya markay ka soo baxeen horay u socdeen kurowashiyay cagta mariyeen ilaa iyoay ka gaadheen baddan maxaa la yidhahdaa albaxri ladariyaati talyaaniga dhinaciisa baddan ku taalla ilaa iyo halkaa ay ka soo gaadheen qiyaas ninka raashiya ka soo bilaabay ee raashiya oo dhan qabsaday ee haddana yurubtii bari ka soo bilaabay ee poland iyo ukrain iyo hungari iyo slovakiya dhulkaasoo dhan soo qabsaday ee jooga talyaaniga dhinaciisa waxaa ka dhiman yurub markaasi afartii dowladood ee waaweynaa unba u oo wakhtigaa ahaa maxay namsa usteriya iyo almaniya faransiiska talyaaniga iyo britaniya intaasaa ka hadhay inta kale cagtay soo mariyeen halkaa marka la marayo waxaa ka dhacay waddankoodii isbedel oo giidiya boqorkii la odhan jiray baa isna dhintay ee ina jinkiskaan ahaa lowlaa bay yidhaahdaan taarikhyahanadu aan geerida oogiidiyaa dhicin yurubta galbeed dhammaanteed iyana waxay ku jiri lahayd bay leeyihin gacanta tataarka idima celiseen laakiin markii yurubta galbari ay gacanta ku dhigeen oo halkaa ciidanku marayo ayaa waxaa dhintay boqorkii ka telinaya waddanka meesha tanna ninka maraya ee dhulkan furtay ee ciidanka haystaa waa ina jooji ina jooji waxaa muran ka dhaxeeya joojiyada waataynu nidhi aabbihii baa lahaa boqortooyada laakiin walaalkiisii ka yaraa ninka aabbihii walaalkiisii ka yaraa oo jagtaay la yidhaahdo maadaama ishayeen boqortooyadii waxaa la siiyey ninkii saddexaad waxa markaa xilfi wadaag yara ah oo giid iyagan la siiyey iyo jagtaay oo inankii labaad ee uu dhalay boqorku labadaasa xilfi wadaaga qolada tan iyo kii ugu yaraa ee uu dhalo jinkiskaan oo tooluhu ayay carabtu qoraan tolyu ayay qoladan galbeedkuna qoraan kaa yar oo ah ninkii askarta ugu badan dhaxlay yacnii dhaqankoodu wuxuu ahaa wiilka yar boqortooyada dhexalkeeda waxba kuma leh laakiin waxaa loo badiyaa hantida kale marka waxay dhaheen jinkiskaan boqol iyo sagaal iyo labaatan kun oo ciidan u ka dhintay boqol kun kan yar baa la siiyey bay yidhaahdaan sagaaliyo labaatankii kuna kalaa saddexda waaweyne qaybqaybsadeen bay ku tilmaamaan innagoo waxba dawladda iyo murankii ka dhexeeyey hoosu sii gelaynin ninkii la odhan jiray batu oo ina gorgiya ama ina jaaji saad u akhridaba ah oo yurubta bari markaa gacanta ku haya ilaa raashiya waxay kaliftay inuu dib u noqdo oo crakrom meeshii la odhan jiray qoriqoram carabtuna ay qorto oo ah caasimadii mongolian iska looga talinayay markaasi dowladda tana inuu dib ugu laabto oo yurub dib uga baxo marka kan si uu uga qayb galo doorashooyinka iyo loobiga siyaasiga ka socda waddankii ininka madax ka noqon doona dowladda tataarku marka kan waxay ka talisaa kuuriya meelay beri u xigto boolandna galbeed u xigto booland ilaa kuuriya baladu qiyaas dhulka isu jira inta xaggan ballaca kana siberiya ilaa iyo laga soo gaadhayo maxay badda jina inta ka dhex intaa inta ka dhexle ayuu xukumaa dood kadib madaxnimadii waxaa loo gartay inuu qabto guyuk ama kuyuk nin la yidhaahdo oo uu dhalay okatay dowladda tani miisaanka ay lahayd waxaad ka garan kartaa wufuuddii caalamka ka yimi oo uu ka mid yahay caalamulislaami saddex kun ilaa afar kun oo qof baa ka qayb galay baa la yidhaha boqorka caleemasaarkiisii oo ah wufuud laga keenay maxay dunida wixii boqor yar joogay iyo wixii meelaha joogay si looga qayb galo caleemasaarka boqortooyadan dee dunida ka talisa sideedaba waxay dhahdaan taariikhda maanta la hayo dawlad mar talisa oo tataarku intuu ka taliyey ka weynimay soo marin taariikhda bini aadamka gaal iyo muslim iyo waxaad doonto isku dar dawlad mar tarisa oo masaaxada dhulka mar qudha nin boqoro qurigu uu wada taliyo oo dawladda tataarka ka ballaadhani may soo marin ninkan yar ee cusub ee qabsaday kiyug la yidhaahdo wuxuu isagu ra'yigiisu ahaa futuuxaadka in la joojiyo laakiin waddankii ballaadhnaa ee la qabsaday in si rasmiya loo xukumo oo qalanqallo iyo rabshado dambe aanay u soo bixi karin oo maamulka loo baahiyo muslimkii bari isaga dhammaantii way liqeen bari wixii muslim xigay waan odhan karo wakhtigaa malaha muslimiinta inta ugu badan bay haayeen iyaga dhammaantood way liqeen bartamihii muslimka intii ku noolayd oo ah marka ciraaq ilaa masar inta ka dhexle ah iyana qalaanqal tiro badan baa ka jira oo dowlal ayuubiya iyo cabbaasiye iyo wixii dhex socday qalaanqal tiro badan baa ka jira galbeedka muslimiinta marka la eego iyana waxaa duntay dawladdii dowladdii dowlalmuwaxidiin lo odhan jiray saa daraaddeed iyana muran kale ayaa ka jira oo marka loo eego libiya iyo aljeriya iyo morocco iyo jazaa'ir waxaan marka la eego iyagana dowladdii ka talinaysay intaasoo dhammi way duntay oo waa kala daadsantay dowladda tataarku muslimiinta iyo kristankaba dhibaatay u geysteen dhul badanna way ka qaadeen maca daalik muslimkuna isagaa mashquul isku ahaa kristanka inta soo hadhayna in muslimka la weeraraabay mashquul ku ahaayeen yurubta galbeed wakhtigaasi ciidamay uruurinaysay umay uruurinaynin ciidamadaasi inay furtaan yurubtii bariya la qabsaday ama tataarkii nafta isugu keenay in la iska celiyo ee waxay u uruurinayeen in ay dhul kale muslimiinta ka qaadaan iyaguna oo ay weerar soo qaadaan yurub markaa dagaal bay u diyaargarowday muslimiinta lagu qaado siiba waddankan shaam la yidhaahdo iyo masar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه <clears throat> waxaynu hore uga soo warannay taariikh ka mida ummaddii tataarka la odhan jiray ama mongolianiska labadaba taariikhyahanadu aynu nidhi way ku magacaabaan waxaynu soo sheegnay wakhtigii ay soo baxeen ilaa la soo gaadho lix boqol iyo labiyo labaatankii hijiriyada waxaynu soo tilmaamnay inay qabsadeen markaasi qaybo badan oo dunida ka mid a ah. caalam alislaami waxaynu sheegnay dowladdii ballaadhnayd ee khawaarsimiyiinta lo odhan jiray dowla alkhawaarsimiya inay tirtireen boqorkeedii hore firdhad inuu ugu dhintay gasiirad yar inankii uu boqorka boqorkaayo marka labaad isku dayeyna isna firdhadkii inuu wadiga siin ka tallaabay oo uu xaggaa iyo indiya oo dowlad yaro islaamiya oo kale ka jirtay uu u gudbay iyo jinkis khan ninkii la odhan jiray boqorka u ahaa bershiya oo diyaarsanaya bulshadii ama dadkii uu maamulayay haddaynu maanta halkaa ka sii bilowno iyo magaalooyinkii waaweynaa ee waddankaasi khawarzam ay lahayd oo la tirtiray maalan taarikhyahanadu waxay tilmaamaan magaalada marwa marwa waa marv ayay yidhaahdaan markaa afafkan reer galbeedka lagu qorayo reer galbeedka historianiscoosa qaar ka mida ah waxay yidhahdaan waa magaaladii taariikhda u weynayd wakhtigaas inkastaynu odhan karno malaa baqhdaad kamay weynayn haddana waxaynu soo tilmaamanay iyadoo qura oo milyan dad gaadhay oo kun oo qof in lagu dilay taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin qaxoontiyadii iyo wixii dambe ku madhay hal milyan oo kaley gaadhayaan waxaynu soo marnay nishabuur nisabuur af carabigana lagu qoro oo iyadana xawaalay hal milyan lagu dilay waxaynu soo marnay cari dhan oo la tirtiray iyo hijiriyada haddaan ka bilaabo oo aan gebagabeeyo qaybta yaree koowaad ee ka hadhay noloshii jinkiskaan waayo jinkiskaan wuxuu dhintay iyo hijiriyada wakhtigaasi waxaa dib u soo noqday ninkii la odhan jiray ee jalaaladiin ibnu muxamed ibnu khawarzamsha ah oo aynu nidhi adiga sind buu ka tallaabay ayaa wuxuu ogaaday in waxoogaa tataarka weeraradooda ay kala degeen dabeetana webigii sindi buu dib uga soo tallaabay waxbuu urursaday karmaan meesha la yidhaahdo oo koonfurta waddankan bakistan la yidhaahda ah ayuu soo galay wuxuu u yimid nin la odhan jiray sacdadiin ibnu dakla sacdadiin waa ninkaynu nidhi khiyaafudiin bay wada dagaalamayeen oo iska soo hor jeedeen oo ah kan kan walaalkii sacdiddiin ibnu dakla ayuu xilfi la samaystay isagoo ka soo hor jeeda walaalkii waxaan in badan sawirada ka arki doontaan iyadoo dowlad xoog badani oo tataar la yidhahda ay dunida weerar ku tahay muslimiinta oo iyagu isku mashquulah laba laba isu haysta iyo mid mid oo iyagu kala dhammaan lah jalaaladiin wuxuu soo baxay iyadoo nimay walaalayeen oo khiyatudiin la yidhaahdo iyo nin la yidhaahdo eh, sacdudiin ibnu dakla ay istilayaan oo laba gruuboo yaryar yihiin gruubkii walaalkii mooyaane gruubka kaleu ku biiray isna dagaalkuu xagga ka soo galay wuu soo socdeen wuxuu qabsaday galbeedka eeraan dabeetana waxoogaa ciidana markuu urursaday xagguu tataarka kaga duuli lahaa ayaa xawalkii siyaasiga yani weershow xagga siyaasadda ku saabsan baa ku dhacay baynu odhan karnaa siyaasiyiintii muslimiinta wakhtigaa noolay halkuu tataarka iyo ummaddan iska celin lahaa soo duushay ayuu weerar wuxuu ku bilaabay khilaafadii cabaasiga oo sii daciiftay oo aan naf badanba lahayn xaggeeduu weerarka u qaaday magaaladan basro la yidhahda ee ciraaq ku taalluu laba bilood go'doon ku hayay dabeetana xagga iyo baqhdaad buu u dhaqaaqay baqhdaad boqorkii markaa haysto aan mid fiican ahayn annaasir lidiin illah ninkii la odhan jiray sannadood buu xukunka hayay laakiin waaxid mufsida buu ahaa bay kaa dhankiisu uu sii kacay boqorkaasi markuu maqlay eh, dowlad khawarzimiin markii hore ay col markuu maqlay waxoogaa ciidan oo isu soo urursada iyo basro la go'doomiyey iyo xaggiisao loo socdo ayuu tataarka waraaq u dirtay uu leeyahay ninkaa ha layga soo gaadhoano waa khilaafadii dhammayd ee cabbaasiyiinta ee muslimka matelaysay oo rabta inay tataarka xilki wadaag la yeelato si looga takhalluso jalaaladiin iyo waxoogaagan uu wato tataarku laakiin waxay iyagu mashquul ku ahaayeen dhul tiro badan bay muddo yar ku qabsadeen dhulkaas sidii ay u dejin lahaayeenee dowladnimadooda ugu sugi lahayen bay mashquul ku ahaayeen marka way joojiyeen futuuxaadkii tirada badnaa ay sii wadeen looma soo jawaabin ninkii la odhan jiray jalaaladiin meelo baqhdaad adgagaarkeedaa buu qabsaday dabeetana waqooyiga ciraaq buu usii kacay faris dhulkii la odhan jiray buu qabsaday kor buu usii socday faristu waa eraan qaybteedan sare siiba kor buu uga sii socday waddankan yare hadda adarabijaan la yidhaahdo ayuu qabsaday dhanka galbeed buu uga sii socday adarabijaan markuu qabsaday waddankan ku xiga ee la yidhaahdo gorgia waddankii la odhan jiray kurj ee luqa alcarabiya ay ku yidhaahdaan gorgiyo haddana qabsaday waa ka sii socday wuxuu samaystay suldo waxoogaa leeg halkaa markuu marayo ayuu heshiis yar oo wakhti gaaban socday wuxuu la galay walaalkiisii khiyaatudiin la odhan jiray uu ninka kale ka taageeray dowlad waxoogaa iyabuu ka wintay markaa sanadka lix labaatankii ayaa waxaa geeriyooday khaliifadii dowla alcabaasiya maamulayay dowla alcabaasiya kun e, boqol iyo toddobiyo soddonkii bay soo bilaabantay markana lix boqol iyo labaiyo labaatan baa la maraya boqorkii markaa joogay oo naasir lidiin illah la yidhaahdo oo toddoba iyo afartan sannadood xukumayay dowla alcabaasiya oo taariikh yahanadu ay yidhaahdaan wuxuu ahaa dadka siirada madowle dadka taarikhdiisu madowga tahay baa lagu tiriyaa marka laga warramayo khilaafooyinkii islaamiga nimankii xukunka soo maray afartan iyo toddoba sanana wuu xukumayey taarikhdiisuna baal bay ku qorantay bay idhaahdaan wakhtigaasuu geeriyooday sanadkaa hijiriyada ee labiyo labaatan wuxuu iskaga gebagaboobay iyadoo tataarku wax duulimaada aanay soo qaadin laakiin muslimiintu dhexdooda ay istildilayaan sanadkii lix boqol iyo saddex iyo labaatan iyo hijiriyada markay uu soo bilaabmay waxaa khilaafada islaamigaa ah qabsaday nin markaa taarikhyahanada muslimiintu ay aad u ammaanaan waa ninka la yidhaahdo aaahir bimri adaahir biamri waxay yidhahdaan aabbihii cagsigiisuu ahaa yacnii nin aad u fiican oo aad loo ammaanu ahaa walidaalik baa taarikhyahanka muslimkee weyne la ydhahdo ibnulaiir oo ka mida raggii axdaataasi ama dhacdooyinkaasi wakhtigaa la noola inkastoo isagu suquudu baqdaad horteed uu dhintay laakiin haddana taarikhyahanada ugu waaweynee wax ka qoray tataarku ka mid ahaa wakhtigii uu noolaa ayaa wuxuu leeyahay khaliifada muslimiinta muu qabanin cumar binulcabdilcasiis kadib nin la mida ninka kan ninka yidhaahdaa buu yidhi run buu sheegi karaa yacni ahaahir biamrillah wuxuu dhigayaa khaliifkii shanaad alkhulafaa ilarbaca markaynu ka nimaadno khaliifka la ammaanay ugu weyne ka dembeeye waa cumar bin cabdilcasiis cumar bin cabdilcasiis wakhtigiisii buu leeyahay ilaa iyo laga gaadhayo wakhtiga kan kii laga gaadhayo waa wakhti oo sannadood ku dhodhow shantaa boqole sannadood buu leeyahay nin u dhigma addaahir biamri illaahi ma qabanin khilaafada dadka muslimiinta ah taxation tira badan cashuur tiro badanoo dulmi ahayd oo dadka laga qaadi jiray buu baabi'iyey maxaabis maxaabiis oo muslimiinoo siyaasiyiinuu xidhan buu sii daayey dadkii foqorada ahaabuu wax badan taageeray wax badan buu ka beddelay bay yidhaahdeen dowladnimadii laakiin waa sida uu sheegay ibnu aiir baa wuxuu lahaa wanaagga ninkan iyo bulshadan faasidka isuma cuntamaane u malayn maayo buu yidhi inuu wakhti badan sii hayn doono taarikhii qoraya sidiisii baanay noqoto wakhti badan muuse haynin sagaal bilood kadibba waa geeriyooday allahu naxariisto wakhtigii uu xukumayey nin waxtara buu ahaa laakiin sagaal biloodoo qudhay ahayd waxaa qabsaday nin ka dembeeyey oo almustansir billaah la yidhaahdo toddobiyo toban sannadood baa filaya inuu xukunka hayay ilaa lix boqol iyo afartankii laga gaadhayay jalaaladiinna qaybtiisii uu qabsaday ayuu fasaadka ka waday dhacdooyin badanoo isbedelay wakhtigaa ma jirto kii markay taariikhdu maraysay yani taarikhyahanada muslimiintu inta badan sanad sanad bay u qoraan tasalsulka taariikhigaa bay ilaaliyaan markay hijiriyadu maraysay ayaa waxaa dhintay boqorkii dowladdii weynayd ee tataarka temurjiin lo odhan jiray ama se ku caanbaxay ee magaca ah jinkis khan taarikhyahanada qaarkood dhowr iyo lixdan bay ku sheegaan qaarna ilaa toddobaatan iyo laba ayuu gaadhay cumrigiisu bay yidhaahdaan noloshiisii ninkaasi wuxuu ku dhammaystay dil iyo gowrac iyo baabi'in wuxuu ka tegay dowlad u dhaxaysa min kuuriya ilaa iyo baqdaad dacalkeeda eeraan bershiya dowlad dhaxaysa yacnii waa dowlad ka kooban maxay kuuriye ka soo bilow jayna ku xigsii indayjayno oo dhan soo mar bakistan afghanistaan bershiya xagga sare u soo kac dowlo aad u ballaadhan buu ka tegey wakhtiga uu dhintay waa wakhti malaa hadda laga joogo siddeed boqol iyo siddeed sannadood meelaha yacnii imika waxaynu maraynaa taariikhda kun afar boqol iyo labiyo soddon isna buu dhintay yani sideed qarni ka hor wakhti laga joogo kale dhimashadii ninkaasi uu dhintay waxay keensatay bay idhahdaan inay dunidu yara degto xasisho markuu dhintay way aaseen xabaal iyo bumbuuni sumay samaynin waa la qariyey ilalaan lama yaqaano xabaashiisa rasmiga ahi meesha ay ku taalla taariikhdaasi laga bilaabo iyo wakhtigu dhintaya ilaaya intii laga gaadhayay kii saddexdaasi sannadood waxaa la ydhahaa waxay ahayd fatratu hudu wakhti deganaanshiiyaa oo aan isbeddel badana dhicin marka la eegayo dhanka muslimiin marka la eegayo tataarka iyo weeraradii ay hayeen laakiin xagga muslimiinta markaynu eegno fitankii iyaga dhexdooda yaalay sidii bay u karayeen dowladdii wadanka dhan ka qabsatay ee madaxdii ka dhimatay ee waxoogaa khalkhalkii ku soo biiray may dhankeeda eegin ee ninba ninkii ay ishayeenee xaggiian joogay ayuu eegay dabeetana waxaa dib u cusboonaaday jalaaludiinkii aynu sheegaynay iyo walaalkiisii kale khiyaasudiin labadaba waxaa dhalay dowlal khawarsimiya ninkii haysan jiray iyaga murankoodii baa dib u bilaabmo dib bay u dagaalameen ciraaq iyo faris bersia ayaa dagaallo cusubay ka bilaabmay dhanka muslimiinta waddankooda intii ugu dhaxaysay oo ah shaam iyo masar iyo intaasi waa qalbi alcaalam alislaami bay ahaayeen oo qolana baray ka xigtay qolana galbeed bay ka xigtay qoladaasna iyagaa haysta oo dagaalkoodiiba tiro batay iyagoo intaa cidda xukunta waa reer qura waa salaaxadiin alayuubi baqrigii la odhan jira muslimkaha ee qudus dib u xoreeyey waa ciddii uu ka tegey laakiin inamadiisii baa dowladdii intay kala qaybqaybsadeen iyo wixii uu sii dhalay baa isrifaya markaasio iyagu madaxa iskula jira iyana waxaa ka socda khalaaqal tiro badan kii markay ahayd ayaa ayubiyintu dhexdoodii isdilka iska dilayeen mid ka mid ah ayaa baytulmaqdiskii uu xoreeyay salaaxuddiin kuwii ku abtirsanayay mid ka midaba yidhi qolo kristana nasaarada idinkaan idin siinaya bayt almaqdis bishardi anna meel heblaysa iyo qolo heblaayana ila cadaadiya qolo kaloo ay walaalayiin dib baa loo siiyey masiixiyiintii baa dib gacanta loogu geliyey bayt almaqdis in la siiyo imaaraad shaam ku yaalla qaar ka mid a jalaaluddiinkii weerarkiisii wuu iska sii waday turkiga qayb ka mida buu galay magaalo khalaat la yidhaahdo ayuu go'doomin ku qaaday waa magaalo yaro adag bay ahayd go'doomintii waxay keensatay muslimiintii ku jirtay xad la yidhaahdo eyda iyo bisadaha la cuna markii dadkii gaajooday ee wax la liqo la waayey ay iyo bisadahaa la cunay akhiiranna way isdhiibtay wuu qabsaday markuu qabsadayna raggiina wuu laayey dumarkiina wuu addoonsaday carruurtiina wuu gatayba oo addoommuu ka dhigay hadda waa muslimiin dadku sidaa u gelaya dad muslimiina tataarkiina dhinaciisay joogaan weliba tataarku dawladdii aabbihii bay rideen iyo isagaba nimankii wixii ku sameeyey xaggooda ma kolba tuulo yaroo muslimiina ama gobol yaroo muslimiini joogto dhankooduu duullimaad u sii wada tataarka markaynu iyaga dib ugu noqonno odaygoodii wuu dhintay odaygu afar wiiloo dhigiyo cabbaabuu dhalay oo la mida isaga laakiin labadii waaweynaa ayaa isqabtay jaaji eh, ayay carabtu qoraan jooji na qoladan gaaleed baa qora jooji ninka la yidhaahdo iyo walaalkiisii ku xigay ayaa isdilay markaasi oo isqabsaday jagati kan la ydhahda jagatigu waa luqadan imminka luqaljagatiya la yidhaahdaa meesha ay ka timi tataarkan muslimiinta hadda meelahan yurubta qaar degan iyo raashiya iyo waa luqada ay ku hadli jireen ee abtirsiintoodii hore ay ku xidhan tahay jagati oo inankii labaad ah dhaqanku wuxuu ahaan jiray inuu qabsado boqorka inankiisa ugu weynayo jookiya jagati baa isa soo tahay joojiya jagatigaa isa soo taago wuxuu yidhi marnaba u hogaansabi maayo kaasi inuu qabsado dhexdhexaadintii waxay noqotay in la yidhaahdo ninka saddexaad ha qabsado ninka saddexaad waa okotai nin la yidhaahdo oqotai iyo okotai ayay carabtu qoraan qoladan qaadnee ogidiya ayay qoraan qoladan reer galbeedku ninkaasi ayaa dowladnimadii oo wiilkii saddexaad ee uu odaygu dhalaya ayaa dowladnimadii gacanta loo geliyey dowladdii markaa waxaa bilaabantay dowlad cusub oo uu xukumo ogoday ninka la yidhaahdo okatay markuu waddanka qabsaday wuxuu dib ugu noqday inuu dowladdiisii dib u habeeyo inuu dejiyo dowladda halkii salka u ahayd oo ah jina iyo mongolia ilaa saddexdaa sannadood wuxuu ku jiray bay yidhaahdeen inuu sistamka dib isugu hagaajisto oo muramada walaaladii uu dhammeeyo oo dowlad xoogan ay dib u noqdaan kadibbu wuxuu magacaabay qaa'id caan ahaa oo shormajan lo odhan jiray ayaa waxaa loo magacaabay inuu weerarada bilaabo caalam alislaami weerarkii lagu qaadayay